بسم الله الحمد لله والصلاaةu والسلام عlى رasuuلi الlah amا baعd su-aaشha sagaal iyo soddonaad shiikhuu wuxuu weydiiyey ma daliilu عalى تafaaضل أhli الإimaani فيih maxaa u daliila in dadkii mu'miniinta ahaa ay iimaankii ku kala sarrayn karaa oo iimaankoodu kala badnaan karo jawaabtu waxay tahay qaala اllahu taعaalى alla wuxuu yidhi والsaabiquuna الsaabiquuna ulaa'ika almuqarabuun kuwa hor maray ee iimaankii u hormaray ulaa'ika almuqarabuuna kuwaasu waa kuwo alle u dhow ilaa wa asxaabu اlyamiini ma asxaabu اlyamiin laga gaaro aayaddii ahayd wa asxaabu اlyamiini ma asxaabu اlyamiin marka waa suuraة اlwaaqica aayado ku jira yuu shiikhu keenay oo alla uu sheegay in dadku ay saddex qolo noqonayaan marka qiyaamadu ay dhacdo waa kuwa asxaabulmaymana la yidhaahdo oo waa midigta asxaabteedii ma asxaabulmaymana yaa alla u yidhi maxay yihiin kuwa midigta u saaxiibka ah waa asxaabulmashamati waa bidixda asxaabteedii ma asxaabulmashama maxay yihiin bidixda asxaabtoodii waasaabiquuna asaabiquuna kuwa saddexaad waa kuwaan ah marka kuwii hormaray oo dhaqay oo ka dhaqeen dadkii dadkii kale ibnu cabaas wuxuu leeyahay waa kuwa hijrada u hormaray oo dadka kale hijrada uga soo hormaray kuwaasi aakhira dad kale waa ka hormaraan cikrima wuxuu yidhi waa kuwa islaamka u soo hormaray oo dadka ka soo hor islaamay ibnu siriin wuxuu yidhi isagu waa kuwa labada qiblo u dukaday marka aqwaashaas oo dhan tabari iyo baqawiya way sheegeen rabiic ibn anas wuxuu leeyahay waa kuwa u soo hormaray rasuulka sal sl ajiibidiisa adduunyada kuwaasaa jannada u hormara alaa kulli haal maaragtay tafaasiir fara badan baa ku jirta kuwaas marka alla wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaas almuqarabuuna ee kuwii la dhoweeyey ah yani bedel ahaan baa u eraabaysaa ama khabar ahaan alla agtiisa loo dhoweeyey fii jannaati naciim marka khabar waa ka dhigi kartaa jannaadkii naciim yay gelaayaan marka saabiqiintaas waayo waa ambiyadii iyo shuhadadii iyo sidiiqiintii ummadihii hore jamaaco badan oo ka mid ah inay yihiin alla uu sheegay sullatu min alawaliina waa nebi aadam laga soo bilaabo ilaa nebigeena laga soo gaaro sal alla ly slam iyo wa qaliilun min alaakhiriin iyo kuwo yar oo dadkii dambe ka mid oo ah, ummaddan ka mida ah waayo marka saabiqiintaasi waa ka sarreeyaan asxaabul kuwa la yidhi ile muqarabiin inay yihiin baa lagu sheegay iyaga wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi fa amaa in kaana min almuqarabiina kii maaragtay sakaraadku hayey ee wakhtigii geerida joogay ee muxtadarka la yidhaahdo hadduu yahay min almuqarabiin kuwa maaragtay la dhoweeyey oo allah u dhow allana ugu dhowaaday inay waajibaadka ay sameeyaan iyo sunnooyinkii wixii xaaraanta ay wixii makruuhaana ay ka tagaan iyo mubaaxaadkii maarata fuduul mubaaxaad ay ka tagaan waxaadkaan loo baahnayn kuwaasi marka maxay taha abaanmarintoodu yacni kii geeridu u timid ee maaragtay wakhtiguu dhimanaya la joogo muxuu helayaa aakhiro fa rawxun wa rayxaan yacni waxay leeyihiin rawx bay leeyihiin ruuxdaas mufasiriinta qaarkood waxay ku fasireen waa raaxa iyo xasilooni iyo farax iyo qalbigii nicmadiisi iyo ayay ku fasireen iyo ruuxdii nicmadeedii intaba waxaa kaloo lagu fasiray ruuxdii sida tabari uu rajaxaayo waa farax iyo dembi dhaaf iyo naxariis bay heshaa marka uun raaxay heshaa waa dhihi kartaa af soomaali ahaan iyo wa rayxaan udug bay heshaa rayxaanta geedka la yidhaahdo waa geed carfoon sida maarata abulcaali iyo xasan eh, basri ay ku fasireen tabarino uu rajaxay oo qofku markuu dhimanaayo yaa rayxaan lagu qaabilaa laga hor keenayaa waxaasay helaayaan marka waxay leeyihiin rawx iyo rayxaan bay leeyihiin reexaanta sheekh sacdi wuxuu leeyahay waa isim kulmiya macaan walba oo badan ah oo wax la cuno iyo wax la caba iyo wax kale reexaanta waxaa kaloo lagu fasir u leeyahay diibkan la yaqaano marka noocii shayga baa la sheegayaa iyadoo jinsiga caamka ahaa laga wado marka waxay helaayaan rawx oo aan ku sheegnay inay tahay farax iyo dembi dhaaf iyo naxariis sida tabari u rajaxay salafkiina ka sugnaatay iyo rayxaan oo kaas uduga ah iyo wa jannatu naciim jannatu naciim bay helayaan kuwaas muqarabiinta ah kii dhimanaya hadduu noocaas yahay intaasoo maaragtay sawaab ayuu helaa wa amaa in kaana min asxaabi ilyamiin kii geeridu u timid hadduu yahay asxaabulyamiinka uu ka mid yahay fasalaamun laka min asxaabi ilyamiin salaam baa kuu sugnaatay saaxibulyamiin baa lala hadlaya waxaa la salaam baa kuu sugnaatay min asxaabulyamiini kaaga sugnaatay oo asxaabulyamiin baa ku salaamaaya marka walaalaha ahlulyamiin yaa ku salaamaaya ama waxaad ka nabad gashay aafooyinkii iyo cadaabkii baad ka nabad gashay sababtoo ah waxaad ka mid tahay asxaabulyamiin baad ka mid tahay oo oh, waad ka badbaaday wixii lagu halaagsami lahaa wa qaala tacaala marka alla wuxuu yidhi marka waa kaas asxaabulyamiinna waa maaragtay qolo oo iimaankoodu meel buu gaarsiisnaa muqarabiinta iyo iyo saabiquuntuna waa qolo kale iimaankoodu waa uu ka sarreeya waa ka darajo sarreeya wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi faminhum daalimun linafsihi dadkii kitaabka la siiyey suuratu faatir yo alla uu ka sheekeeyey inay qaybsamaayaan saddex qolo u qaybsamaayaan fa minhum waxaa ka mida daalimun linafsihi mid naftiisa dulmiyey yacni sidoodaba kuwaani maaragtay jannada waada gelayaan baa laga weraya caaisha inay tiri waxay leedahay midka saabiqa bilkhayraadka ah waa midkii wakhtiga rasuulka sala allahu alayh wasalama yacni ahdigiisii ku joogay oo saa ku dhintay oo rasuulkuna sal sl janna uga ballan qaaday uga marag furay muqhtasiskuna waa wuxuu yahay tiri waa midkii dariiqiisii raacay oo asxaabtii ka mid a dariiqii rasuulka sal sl yuu ku taagnaa ilaa uu isna ka dhintay markuu rasuulku dhintay kadib sala allah alay slam daalimka naftiisa dulmiyana waxay leedahay caaisha de waa mutawaadicaad ma og kibir kuma jiro islama weyna caaisha radia allahu canha waxay leedahay fa midlii wa midlukum waa anigaiyo idinkoo kale leedahay fa jacalat nafsaha marka cuqba ibnu sahbaan baa wuxuu leeyahay fa jacalat nafsaha macanaa nafteedii annagii nagu dartay buu leeyahy sideed isku mid inaga dhigtay buu leeyahay alaa kulli xaal marka ahlu tafsiirkii tafaasiir fara badan bay geliyeen meeshaan waxaa la sheegay daalimku inuu yahay midka daahirkiisa uu ka khayr badan yahay baatinkiisa muqtasidkuna midka daahirkiisa iyo baatinkiisu ay siman yihiin saabiqun inuu yahay midka baatinkiisa uu ka khayr badan yahay waxiisa muuqdaba daalimka waxaa lagu fasiray qofka towxiidka carabka uga dhawaaqa oo ficilkiisu aanu qowlkiisa waafaqsanayn muqtasidkuna waa qofkii towxiidsada oo alla jawaarixda ku ateeca saabiquna waa midkii towxiidsaday allana xubnihiisa ku ateecay haddana niyadiisu ay wanaagsan tahay oo ikhlaas la yimid daalimka waxaa kaloo lagu shegay inay asxaabuulkabaa'ir ay yihiin muqtasidkana dembiyada yaryar dadka ku kaac inay yihiin saabiqan waxaa lagu sheegay midkan dembiba ku dhicinba oo kabiira iyo sahiira mid dambi aan gelin calaa kulli hal tafaasiirtu ay fara badan tahay sheekh islaam ibnu temiya isgu wuxuu leeyahay qowlka jamcinaya waxay tahay in ka naftiisa dulmiyey uu yahay midka gaboodfa la yimid oo wax la faray ka tegey waxa la isfaray in lala yimaado naftu waa dhibsanaysaa raaxadii naftu iska jecesha iyo bataalada ow ficli maxduur wixii la iska reebana waa imtixaan iyaduna naftu way jeceshaa waxaas zinadii iyo ribadii iyo laska sheegay la iska reeba lakiin naftii waa lagu imtixaanaya waa waa maaragtay way jeceshahay laakiin ka joogtaa waajib ku ah ma garatay marka maxduurkii wuu samaynayaa amase mamuul ka tegaya kaas waa munfarid marka waa nin gabood falay waa daalimkii muqtasidkuna waa midkii waajibaadka la yimid muxaramaadkiina ka tegay ninka khayrka ku hormarayna wuxuu la yahay muqarabiintii suuratulwaaqaca lagu sheegayo kaleo alle ugu dhowaaday sunnooyinka markii uu faradka iyo waajibka uu la yimid kadib ilaa alla uu ka jeclaado markaasaa iyadoo saas ay taho hadalka jaamic usaasiya salafkii noocyo kala duwan bay ku fasireen arrimahaas oo daalimkii waa qofkii salaada waktigii dib uga dhiga bay leeyihiin qaarna waxay leeyihin waa midka waktigeeda ku dukada muqtasidka macnaa daalimku waa midka salaada dib uga dhiga waktiga muqtasidkuna waa midka waktigeeda ku dukada saabiquna waa midka waktigeeda hore dukada marka in la hormariyaa ay fadli badan tahay bakhiilka daalimka waxaa lagu sheegay inuu bakhiil yahay waa lagu sheegay oon raximkiisa xariirin zakadana gudanin muqtasidka waxaa lagu sheegay waa midka zakada la yimaada raximkana xariiriya oo martida soora markii dhib u dhacana dhibka ka qayb qaata sidii maarata wax loogu bixin lahaa saabiqun waa maxay sunnadii buu samaynaya waajib kadib sida uu maarata abubakr sidiiq uu sameeyey markii xoolihiisa o dhan uu keenay dadkan wax kama qaadan jirin abubakr calaa kulli xaal tafaasiir maaragtay kala duwan baa maaragtay la sheegay oo daalimka iyo muqtasidka iyo saabiqa lagu fasiray in marka dadka iyadoo kitaabka wada haystaa ay kala iimaan badan yihiin yay aayaddaas tilmaamaysaa wa fii xadiidi shafaaca xadiidkii shafaacada waxaa ku jiray oo bukhaariyo muslimba ay wariyeen anna allaha alle yukhriju min annaari alle yukhriju min annaari naarta wuu ka soo saaraa man kaana fii qalbihi wasnu diinaarin min iimaan qofka qalbigiisa laga helo wax la eg diinaar culayska diinaarka oo kale oo iimaana uma kadib haddana naarta waxaa laga soo saaraa man kaana fii qalbihi wasnu nisfi diinaari min iimaan diinaarka nuskiis oo iimaan qofka qalbigiisa laga helo wa fii riwaayatin waxaa ku jirta yukhriju min annaar naarta wuxuu ka soo saaraa alle man qaala laa ilaaha ila allah kelimaddaas ku dhowaaqa kelimadda tawxiidka wa kaana fii qalbihi qalbigiisana uu ku jiro min alkhayri khayr xaggiis maa yaziinu shaciiratan shaciira wax la eg xabad shaciira ah waa bahal maarata qabadiga oo kale u eg ma aqaanata soomaalidu head miyay yidhaahdaan kadib haddana naartii uma yukhriju min naar alla wuxuu naarta ka soo saara man qaala laa ilaaha illa allah qofkii yidhaahda laa ilaha illa allah wa kaana fii qalbihi uu ku jiro min alkhayr khayr xaggiis maa yaazinu buratan xabad bur ah waa xabad qabadi ah uma yukhriju min naar alla naarta wuxuu ka soo saara man qaala laa ilaha illa allah qofkii laa ilaha illa uu yidhi wa kaana fii qalbihi min alkhayri wa kaana fii qalbihi min alkhayri qalbigiisa uu ku jiro xagga khayr ahaan maa yazinu daratan wax maaragtay u dhigma darro u dhigma marka darada waxaa lagu fasiray wax la miisaamo waxa ugu yar waxaa kaloo lagu sheegay marka qoraxda maaragtay shucaa eed aad aragto waxa ku dhex jira oo laga laga dhex arko oo cadcad waxaa kaloo lagu sheegay dhuurcasada middeeda aadka ugu yar ugu yar wabilahi towfiiq